الرحيم الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan insha allahu tacaala halka ka bilaabaynaa kitaabka magaciisa la yidhaahdo caqiidat salaf وأصحاب الحديث أما الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة ووسكليهي الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني kitaabkaas oo ka mid caqiidadii salafka ridwaan ullaahi calayhim ee sharaxday ayaan insha allahu tacaala meeshan ka bilaabaynaa daraasayntiisa darsigan ugu horeeya insha allahu tacaala waxaan doonaynaa inaan ku qaadanno bal inaan baranno imaamka iskale kitaabka kadibna kitaabka laftiisa si guud inaanu aqoonsanno si hadhow ay u fududaato kitaabka dhexgelidiisa maxaa yeelay runtii waxaa in badan dhacda in ardaygu intuu kitaabka ka faa'iidaysto haddana mu-alifkii iska lahaa uusan aqoon badanba u lahayn laga yaabo xataa magaciisa haddii la weydiiyo inuusan sixin waana runtii qaabkii uun aan isleeyahay soomaalida raggii xerta ahaa iyo dalabatul cilmigii kitaabka waa laga faa'iidaysanaya laakiin cinaayo weyn lama siin jirin mualifka iyo ninka iska leh maadadan meesha ku qoran ee kitaabka ku taalla ninka diyaariyey ee isku hagaajiyey barashadiisu macno weyn bay ku fadhidaa leanna shaksiga markaad barato waad fili kartaa maxaa ka imaan kara waad fili kartaa muxuu qoray muxuu meesha macnaa waxbay maaragtay dhigay maxaa laga sugayaa ama laga filayaa laakiin ruuxa haddaadan aqoonba u lahayn yacni wax weeyaan waxay noqonaysaa markaa dad iyo musba waxaadan filayn baa kaaga yimaada marka waa wax walbaa kaaga imaan kara inaad marka barato mualifka macno aada iyo aad weyn bay ku fadhidaa mualifku magaciisa waxaa la yidhahdaa ismaaciil ibn cabdiraxmaan alsaabuuni annaysaburi wuxuu caanku yahay abu cuhmaan alsaabuuni waa saabuunidaasi waa nisbo waxaa loo nisbaynayaa waa nisbatun nisbatun ila saabuun saabuunta caadiga naqaanoon waxaa lagu nisbeeyey bay leeyihiin sida uu leeyahay alimaamu samcaani fii kitaabihi alansaab nisbadaasi waxay ku timid buu leeyahay waxaa laga yaabaa in awowyadii qaarkood ay ka shaqayn jireen saabuunta marka waa nisbatun ila alxirfa wey shaqadoodii baa marka loo nisbeeyey assaabuuni dhalashadiisu waa naysaabuur meeshaasuu ka soo jeedaa laqab buu leeyahay oo caan ku ahaa naanays buu leeyahay waxaa lagu naanaysi jiray shaykhulislaam waa raggii ugu horreeyey taqriiban inta la garanayo ayuu ka mid yahay ee naanaystaas loo bixiyey shaykhulislaam waxa uu dhashay naysaabuur buu ku dhashay ama sajistaan kolba kaa tidhaahdo wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa saddex boqol toddobaatan iyo saddexdii hijirada taqriiban waa qarnigii afraad aakhirkiisii buu dhashay wuxuuna dhintay afar boqol iyo afartan iyo sagaal markay ahayd taariikhda hijrigu yacni qarnigii shanaad naskiisii hore ayuu dhintay raxmatullaahi calayh noloshiisu marka waxay u dhaxaysaa oo ila casirtay qarnigii afraad aakhirkiisa iyo qarnigii shanaad qeybtiisii hore xaaladda iyadaa wakhtigaa uu noolaa alimaam abu cuhmaan asaabuuni calayh raxmatullah caalamulislaami siyaasad aada isu gedgedinaysa oo mutaqallib ah oon istiqraar lahayn ayaa ka jirtay xaaladda siyaasigaa ah sideedaba markaa taagan ruuxa saameyn bay ku yeelataa wuxuu la wakhti ahaa oo la casiray ilaa saddex khaliif oo ka mida ah khulafadii cabbaasiyiinta sida altaa'ic lillaah iyo alqaadir billaah iyo alqaa'im biamri illaah saddexdaaba taqriiban wakhtiyadooda ayuu ku aadanaa wakhtigaasi sida la ogyahay waxay ahayd wakhtigii ay daciiftay yacni khilaafadii cabaasiyada markasiyadeedu markii ay luntay oo khilaafadii ay gashay banu cabaas gacantooda gacan aan ahayn ay gashay oo ay soo baxeen dowlado laba tartamaya ama la xoog ah khilaafada meelo badan ka soo baxeen sida maalan nimankii la yidhahdo reer bani cubayd oo kaleeto cubaydiyiinta ama nimanka faatimiyiinta loo yaqaano ee asalkoodu yani shiicada ka soo jeeda laakiin waxa weeye zanaadiqada ah ama baatiniyada ah nimankaasi waa markay haysteen masar maalan khuraasaan oo kale waa meesha uu ku dhashay mu'alifku ku koray waxaa haystay niman la yidhaahdo saamaaniyiin ama assaamaaniya oo cajam ka soo jeeda waxaa ka qabsaday oo intay la dagaalameen ka qaatay niman la yidhaahdo yani banuu subkutikiin subkutikiin iyagana waa cajam weye ayagana waxaa ka qaatay oo ka xoogay oo meeshii kala wareegay nimankan la magacbaxay salaajiqada ama banu saljuuq xaalad noocaasoo kaleeto marka istiqraarkii siyaasiga ahaa caalamulislaami waxoogaa uusan sugnayn ayuu macnaa wax weeyaan aaday xaaladaasi marka saameyn bay ku leedahay ruuxa sidiisaba wakhtigu noolyahy ama xaaladda cilmiga ee caalamulislaami markaasi wakhtiga isaga ah sidii ay xaaladda cilmiga iyo fikrigu ahayd wakhti wuxuu ku soo hagaagay runtii ay jirtay yani yani ay joogeen rag caan ahaa oo culimo waaweyn ahaa oo madaahibta iyo dawaa'ifta iyo kulligood rag caana wakhti ay noolaayeen oo la dhihi karo waxaa jirtay saxwa cilmiya saxwa cilmiyaa jirtay maxaa yeelay ilaa qarnigii saddexaad qarnigii afraad waa quruunta culumta shareecada la dhihi karo way ugu ballaadnayd mu'alafaadkuna taqriiban waa ugu badnaayeen maalan haddaan soo qaadanoo kaleeto raggii ulaa casri waxaa ka mid ahaa ninka aada loo yaqaanay la yidhahdo abu isxaaq al isfraayini ninkii mutakalimka ahaa usuuliga ahaa faqiihii shaaficiga ahaa oo dhintay hijriga wuxuu ahaabaa la yidhaahdaa wakhtigiisii ra'su lashaacira buu ahaa fii zamanihi ashaacirada ayuu madax u ahaa ragga looga dambeeyu ahaa madhabkan ictizaalkaoo kale muctasilada alqaadi cabduljabaar ninkii la dhihi jiray ee isagana caanka ahaa ayaa wakhtigaa isaguna ra'si u ahaa oo isaguna dhintay afar boqol iyo shan iyo tobankii hijriga raafidada oo shiicadan nimankan hadda ka hadlaynay ah niman layidhahd nin la yidhahda almufiid alkarkhi oo isaguna dhintay afar boqol iyo saddex iyo tobankii hijriga ayaa isaguna markaa madax u ah oo ninkay ka dambeeyaan ah karaamiyada nimanka la yidhaahdo iyagana muxamed ibnulhaysam nin la yidhaahdo ayaa isaguna madax u ahaa suufiyadoo kaleeto waxaa madax u ahaa ninka la yidhaahdo abu cabdiraxmaan assulami oo afar boqol iyo labiyo tobankii dhintay wuxuuna ka mid yahay mashaa'ikhda abu cuhmaan asaabuuni uu kitaabkan sanad buu kitaabka ku qaadan doonaayo ku warinaya shuyuukhdiisuu ka mid yahay dawaa'iftaasoo dhan baa markaa caalamka ka jirtay dawaa'iftaas intooda badan manhajka uu mu'alifku kitaabkiisa ku qoray iyo arrinta uu ka hadlayo way khilaafsan yahay ashaacirada ha noqoto muctazilada raafidada karaamiyada suufiyada kuwooda sixa jira marka yani waxa weeyaan wakhti noocaasoo kale oo dawaa'iftaas iyo daa'ifo kasta oo nin xoog badan oo caan ah oo caalim ah uu u yahay madax u yahay wakhtigaasuu kusoo hagaagay macnaha culumta kale sidoo kale rag aad u waaweyn baa joogay oo maalan muxadiiinta oo kale waxaa joogay sheekhiisii abu cabdillahi alxaakim ibnubayic saaxib almustadrak ayaa isaguna joogay oo sheekh u ahaa abucumaan isaabuni siaan u tegi doono waxaa ka mid ahaa cabdulhani ibnu saciid almaqdasi imaamkii isagana muxadidka caanka ahaa luqawiyiintoo kaleeto waxay isku wakhti ahaayeen isagana ninka caankee la yaqaano abu nasrin aljawhari kitaabu sixaaxa fi lua ninka iskale kitaabkan hadda yaalla macnaha marjica u ah culumta luqada waa ninka la yidhahdo macnaha wax weeyaan waa ragga tusaale ahaan loogu soo qaato aqoonta naxwada iyo adabka sawr wuxuu dhintay taariikhdu markay ahayd addexboqoaddeiyoagaahankii hijri nuxaadoo kaleeto waxay isku wakhti ahayd isagana ninkii wakhtigiisa isaguna nuxaadda madaxa u ahaa abulfatxi cumaan ibnu jiniini ninka la dhihi jira oo idinkan aad ku aragteen macnaha kutubta naxwada aad ku aragteen sawra wuxuu dhintay saddex boqol iyo sagaashan iyo labadii buu dhintay ragga cilmiga balaaqada isagana waxay isku wakhti ahaayeen ninkii la dhihi jiray badiicu zamaan alhamdani saaxibu lmaqaamaati almashhuura maqaamaadka raagteen ninkii iska lahaa isagana isku waqti bay ahaayeen isaguna wuxuu dhintay taariikhdu markay ahayd saddex boqol iyo sagaashan iyo sideed raggaasay marka isla caasireen abu cuhmaan isaabuuni caleyh raxmatullah funuunta kala gedisan hadduu fanulxadiid yahay rag fuxuul abaa joogay haddii fanniga luqada iyo balaaqada iyo naxwada iyo ay tahay rag waxaa joogay fuxuul ah hadday tahay dawaa'iftaas munxarifada ah qolo walba ra'si bay lahaayeen khatar ah wakhti noocaasoo kale abuu ku soo hagaagay waxayna qeyb weyn ka qaadatay arrintaasi nash'adiisa cilmiga ah yacni leanna haddii uu yani waxa weeye ay nooshahay cilmigu nool yahay oo culimo joogto waxay ka qeyb qaadanaysaa tashjiic ah inay ku dhiirigeliso daalibulcilmiga cilmiga barashadiisa laakiin haddii cilmiga indiriis indiraas ku dhaco oo macaalimta cilmigu ay baaba'do markaasi nin nin uun naadira mooyaane kuma kaalmaynayso saaxada iyo maydaanku kuma kaalmaynayo marxalad noocaasoo kale ah, marxalad noocaasoo kale ah ayuu marka la caasiray abu cumaan isaabuni caleyh raxmat taana waxa weeyaan caalam alislaami sidii uu ahaa xilligaa isagaa naaxiyada cilmiga iyo aqoonta marka la yidhahdo xaaladiisa ijtimaaciga iyo dhanka bulshada alimaam cuhmaan isaabuni wuxuu ka dhashay qoys diini ah aabbihii wuxuu ahaa min kibaari alwaacidiin binaysaabuur naysaabuur ragga wax ka wacdiya oo caanka ka ah ayuu aabbihii ahaan jiray wal waaba la dirayba qolo mutacasiba abaa dishay malaha madhabkiisa intay u bogi waayeen bay dileen kadibna wakhti kadib isaga abu cumaan isaabuuni ismaaciil ibni cabdiraxmaan baa booskii aabihii fadhiistay oo macnaha waxa weeyaan bilaabay dadkii inuu wacdiyo kursigii aabihii ku fadhiisto khayrkii aabihii jeedin jiray inuu la wareego waxaa tarbiyeeyey oo gacanta ku qabtay aabbihii markuu dhintay kadib ninka isagana caalimka ah shaaficigee loo yaqaano abu tayib sahl ibni muxamedin assacluuki soclooki ninkaasaa si fiican gacanta ugu qabtay isagoo oo korinaya oo barbaarinaya ayuu haddana wuxuu imaan jiray majaalista uu abu cumaan wax ku jeedinayo majaalista wax ka jeedinayo ee uu dadka ku wacdinayo cilmiga ku barayo ayuu soo fadhiisan jiray aadna wuu u ammaani jiray macnaha saas macnaha yacni waana sheekhiisii oo shuyuukhdiisuu ka mid yahay haddana majaalistiisuu imaanaya bal waxaa majaalistiisa imaan jiray abu isxaaq ibn isfraaiimigaan hadda ka hadlayna ee rasul ashaacira ahaa yani caalimkii usuuliga ahaa faqiih ahaa waxaa imaan jira oo majaalistiisa imaan jira isagana abu bakr ibnu fawrak oo macnaha waxa isagana taqriiban abu cabdilaahi alxaakim bay isku zaman ahaayeen isku waqtiyay dhinteen macnaha ayib isaguna wuu imaan jira majliskiisu soo xadiri jira macnaha nin aad loola yaabay buu ahaa yaraantiisii caqligiisa iyo fahmo badnidiisa aad loola cajabay buu ahaa sida uu ku sheegayo alimaam taajudiin subki fii kitaabihi abaqaat shaaficiyati lkubra markuu u tarjameeyey wuxuu leeyahay abu cumaan isaabuni nin aad loola cajabay buu ahaa buu leey mana waa midda keentay yani caqlibadnidiisa iyo fahmo badnidiisa isagoo uu da'diisu yar tahay haddana rag waaweyn oo fuxuululcilmi ah inay majaalistii soo fadhiistaan oo wax ka qaataan oo wax ka bartaan macna saas weyaan ayib caruur buu lahaa inta la og yahay laba wiil buu dhalay labadiisa wiil mid intuu noolaa buu dhintay oo waxaa la dhihi jiray magaciisa abunasrin cabdullaahi baa la dhihi jiray ninkaasi odayga oo nool buu dhintay laakiin ninka ka dambeeyey waa ninka la yidhaahdo cabduraxmaan abubakrin ibnu ismaaciil ibnu cabdiraxmaan alsaabuuni baa la yidhahdaa waana ninka kitaabkan laga warinayo kitaabkan hadda aynu cumaan isaabuun uu iska leeyahay dariiqaas wiilkiisa ayaa lagu warinaya waana u tegi doonaa markuu aynu yani waxaway asaaniidda kitaabka markaan u tagno waxaan u tegi doonaa saabuuni ninka kitaabkan ka soo guuriyey ee laga qaatay inuu yahay wiilkiisaas abubakrin isagaa raawi lkitaab a ah, macnaha waan u tegi doona insha allahu tacala ninuu walaalayhin baa isagana jiray oo isagana waacid ahaa almuhim wuxuu ka dhashay qoys ahludiin ah ayuu ka dhashay raxmatullahi calayhi raxmatan waasica mashaa'ikhdiisa culimadiisa culimo badan buu lahaa runtii oo qaar badan kitaabku inoogu imaan doonaan laakiin culimmadiisa waxaa ugu caansanaa imaamkii muxadidka ahaa abu cabdillaahi alxaakim annaysaabuuri ibnubayic caanka ku ah waana ninka iskale kitaabka mustadrak almustadrak yani cala saxiixayn iyo sidoo kale madhalka iyo kutub fara badan oo xadiidka iyo mustalaxiisa ku saabsan ninka iskale wey ninkaas ayaa shuyuukhdiisa ka mid ah bal ninka uga caansan isaga ayuuna marar fara badan can ariiqihi buu ku warinayaa aaaar ama axaadiis uu kitaabku keeni doono yani saan u caqaa'idii salafka oo mujarada uu sheegi doono ma ahee sanadkiisuu ku warinaya markuu caqiidada sheego daliilka uu u keenayo caqiidada hadday xadiis tahay hadday afar tahay inta badan wuxuu isticmaalayaa sanadkiisa isagaa iska bilaabaya markaasuu sheekhiisa sheekhiisa sheekhiisaasuu macnaa wax way sanadku keenaya abu cabdillaahi alxaakim marka shuyuukhdiisii waaweynaagu ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa shuyuukhdiisa waaweyn ninkii uu awowga u ahaa moxamed ibnu isxaaq ibnu husayma nin awuu ahaa oo xafiidkiisa ahaa oo la dhihi jiray abu aahir muxamed ibnu lfadli ibnu muxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma ibnu khusayma awow u ahaa wuuna ka qaatay oo awowgii intuu soo gaadhay buu wuxuu ka qaatay saxiix ibnu khusayma waxaa kaloo uu ka qaatay awowgii kitaabu tawxiid oo qaybaha horaag yani la helay kitaabu tawxiidna waaba isaga macnaa waxba isagoo kaamilu yaalla marka moxamed ibnu fadl ibnu moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma isaguna wuxuu ka mid yahay shuyuukhda uu abu isxaaq asaabuni waxaa midha abu ismaaciil asaabuni uu wax ka qaatay buu ka mid yahay waxaa ka mid a ah shuyuukhdiisa ninkaan hadda soo sheegen lahay wuu tarbiyeeyey abu tayib sahl ibnu moxamed asacluuki waxaa ka mid a ah abu in badanoo iyaga ka midana kitaabka inoogu imaan doono insha allahu tacala amaa ardadiisa wax ka qaatay waxaa ugu muhiimsan oo ugu caansan abubakr axmed ibn xusein albayhaqi alimaamu albayhaqi caleyh raxmat ullah ayaa ugu caansan qariinkiisoo aqraan bay wada ahaayeen aqraan bay waxaa laga wadaa isku shuyuuh bay ahaayeen oo abu cusmaan isabuunina xaakim baa sheekhu ah alimaam albayhaqi caleyh raxmat ullahina waxaa sheekh u ah xaakim baa sheekh u ah marka isku mid bay isku wakhtigay ahaayeen dhimashadoodu xataa way isku dhoway haddana maca dalika alimaamu albayhaqi caleyh raxmat ullah shuyuukhdiisa waxaa ka mid a ah abu cumaan isaabuuni baa ka mid ah. iyagoo yani waxa weye isku isku fil ah xagga maaratay shuyuukhday ka qaateen iyo zamanka iyo buu haddana wuxuu ka maarmi waayey alimaam albayhaqi caleyh raxmat ullah inuu abu cumaan isaabuuni inuu wax ka qaato waxaa ka mid a ninkii caanka ahaa cabdilcasiis alkataani muxadidkii caanka ayaa ka mida ardo badanoo caanana sidaasoo kaleeto iyadana wuu leeyahay ayb taasi waxay ku tusaysaa marka abu cuhmaan isaabuuni caleyh raxmatullah inuu yahay nin caan ah oo aan la dhayalsan karin oo wakhtigii uu joogay iyo wixii ka dambeeyeyba caalamulislaami culimmadiisa dhexdooda caanka ah aada loo yaqaanay min khilaali kitaabaatihi iyo aqoontiisii baa lagu bartay kutubta uu alifay ilaa shan kitaab baa la garanaya kitaabka koobaad waa kan caqiidatu salaf wa asxaabu alxadiid oo hadda aynu dul taagannahay waan rajaynayna insha allahu tacala inaan bilowno kitaabka labaad waxaa la yidhahdaa alarbacuuna xadiian imaamu nawowi caleyh raxmatullah fi muqadimati alarbaciin buu ku tilmaamay ku ishaaray waxaa ka mid a ah kitaab la yidhaahdo kitaabu lmiatayn laba boqoloo yani boqol xikaaya iyo boqol xadiis uu soo doortay ah soo saaray ah ayuu isugu geeyey waxaa ka mid a ah kitaab kitaabu lintisaar la yidhaahdo oo laba goor buu kitaabkan dhexdiisa ku ishaari doonaa u xalayn doonaa inoo celin doona macnaha mar waa markaan gaadhno uu ka hadlayo axaadiista tilmaamaysa allah subxaana wa tacaala inuu soo dego oo sifatu nusuul markuu ka hadlayo axaadiisteeda markuu si fiican ugu dheeraado oo duruqdeeda isu keeno buu wuxuuna dhihi doonaa kitaabu lintisaar baan ku fahfaahiyey halkaa ugu laabta mar kalena markuu ka hadlayo masalada ru'yada ilaahay aragtida ay mu'miniintu aakhare arki doonaan ayadana axaadiisteedii akhbaarteedii markuu keenay wuxuu yidhi kitaabu lintisaar baan ku faahfaahiyey labadaa goorba kitaabka wuu sheegay magaciisa kitaabka saddexaad waa kitaabka la yidhaha kitaabu dacwaad alimaam albayhaqi waa kitaabkaa ku sheegay kitaabkii kitaabigii alasmaa wasifaat buu ku sheegay inuu abu cumaan isaabuni kitaab noocaas leey kitaabka ugu horeeye hadda aynu dul taagannahay shanta kitaab kaa ugu horeeya ee caqiidatu salaf wa asxaabi alxadiid mooye afarta kale lama hayo afarta kale afarta kitaabee kaleba ilaa xadda kitaabkan hadda aynu arinayno la daabacayay waa risaal kolay midkaan anugu hayo risaal cilmiyo ilaa xaddii kan la daabacayay intii ka horeysay kitaabtaasi meelay sal ku leeda lama haynin wallahu aclam dib dambe in wuxuu laga helay macna laa iyadoo makhtuuta ah walaa iyadoo matbuuca ah midna lama haynin sida macnaa afartan kitaab dardaaran wuxuu leeyahay sidoo kale aada u dheer oo uu soo guuriyey alimaamu taajuddiin subki fii tabaqaati shaaficiyati alkubra uu ku keenay dardaarankaas oo uu kaga hadlayo manhajkiisa oo uu kaga hadlayo maalan waxa weyaan maaragtay altamasuk bilkitaab wassunna oo uu ku dardaarmayo markuu dhinto kadib inaan loo barooranin inaan loo ooyin sidii la yeeli lahaa dardaaran dheero noocaasoo kale ah oo uu ka tegayna alimaam subki baa soo guuriyey fii tabaqaat shaaficiya oo ka soo guuriyey abu cuhmaan isaabuuri caleyh raxmat ullah intaa markaan ka nimaadno madhabka mualifka madhabkiisu muxuu ahaa madhabkiisu waa laba mid waa madhab caqadi ah midna waa madhab fiqi ah madhabkiisa caqadiga ah wuxuu ahaa madhabkiisu madhab salaf buu ah madhabu ahli اlxadiid ayuu madhabkiisu ahaa fi اlusuul wa fi masaa'il اlcaqiida arrintaa waxaa kutusaya inuu madhabkiisu sidaa ahaa laba arrimood baa kutusaya waa midda koowaad horta kitaabkan hadda aan bilaabayno awalkiisa markuu bilaabayo wuxuu leeyahay waxaan ku jamcinayaa usuul usuulu ddiin yacni diinta islaamka usuusheeda ee ay ku sugnaayeen a'immadii salafka iyo culimmadii xadiidku ay ku dul sugnaayeen fusuushaas ku saabsan usuuluddiin oo culimmadii salafkiiyo ahlulxadiidku ay haysteen ayaan kitaabkan ku kulminaya taasi horta way kutusaysaa ictiqaadkiisa iyo muctaqadkiisa midda labaadi waxa weeye kitaabka aakhirkiisa markuu gabagabaynayo a'imo fara badanoo culimmadii xadiidka ka mid a iyo a'immadii la raacsanaaye salafka markuu sheego yaa wuxuu leeyahay wa ana bifadli illaahi casa wajalla muttabicun liaahaarihim mustadii'un bianwaarihim naasixu ikhwaani waasxaabii anlaa yaziiquu can manaarihim walaa yatabicuu hayra aqwaalihim yani wuxuu leeyahay markuu yani aimada faraha badan soo tiriyo aimadii xadiidka iyo salafka ah buu wuxuu leeyahay aniguna kuwaas raadkoodaan raacsana iftiinkoodaasaan ana ka dhuxul qaadanaya iftiinkoodaasaan walaalahayna saasaa lagu naseexanaya inayna jidkooda ka leexanin arrintaasi waxay kutusaysaa si cad u muujinaysaa alimaam abu cumaan isaabuni caleyh raxmat ullah inuu ahaa kana min a'immati salaf wa kana min a'immati alxadiid ariiqadiisa madhabkiisa caqadiga saasu ah bal kitaabkan usuusha uu ku keenayo kutub waxaa jirta culimmadii salafku ridwan ullahi calayhim ay alifeen oo qaarna aan akhrinay qaarna maalan waxa wey maaratay dalabatulcilmiga qaar badanoo ka mida ah ay arkeen haddana kitaabta intooda badan gudahooda waxaa loogu tegayaa masaailka qaarkood masaailka qaarkoodoo laga xoog badan yahay oo mualifku laga yaabo markaa inuu yani weeyaan uu u doortay yani waxaweya lii maalan daliil ama daliil daciifa ama shubha caradad lahu laakiin alimaam abu cuhmaan isaabuuni calayh raxmat ullah isaga taqriiban masaa-isha uu kitaabka ku keenay intooda badan yani daliilkana waa saaraya sawaabkuna waa sidaas mutakalimiinta iyo warkoodii badnaa iyo wixii yani kutubta qaarkood ay dadka ku mashquulin jireen isagu uma banbaxayaba taasi waa madhabkiisa caqadiga amaa madhabkiisa fiqhiga ah sida ka muuqata inuu shaaficiyulmadhab ahaa wey inuu shaaficiyulmadhab yahay oo culimada shaaficiyada uu ka mid yahay wy macnaha maxaa yeelay laba arrimood baa loo daliishanaya waa mida ee horta madaahibta culimada madhab walba culimadiisa kutub ka hadashay baa jirta maalan abaqaat lxanaabila tabaqaatu ashaaficiya culimadii shaaficiyada ahayd bay sheegaan tabaqaatu alxanaabila culimadii xanaabilada ahayd bay ku soo arooriyaan waa laga yaaba inay kuwo kalena ku keenaan marka alimaam abu cuhmaan isaabuuni waxaa soo arooriyey subkii baa ku keenay fii abaqaati shaaficiyati alkubraa wuxuu leeyahay ninka yani waxa weeye taxqiijiye kitaabka dabaqaadka madaahibta kale kutubta ay ka alifeen macnaha culimmada madaahibta kale ay ka alifeen kumaynan keenin abu cuhmaan isaabuuni marka hadday kutubtii kalena keeni weyday kutubtii shaaficiyaduna keentay tarjamadiisa iyo noloshiisii taasi waxay muujinaysaa inuu madhabkiisa fiqigii shaafici aha waxaa kaloo muujinaya waynu u tegi doonaa insha allahu tacaala markuu a'immada la raacsan yahay uu magacyahooda sheegayo wuxuu ugu hormarinayaa a'immada alimaamu shaafici caleyh ullah markaasu weliba haddana ammaanaya ammaanaya macna taasina waa qariino loo deliishan karo inuu madhabkiisa fiqiga u ahaa shaafici inuu ahaa culimmada alimaam abu cumaan isaabuuni caleyh ullah aad bay u ammaaneen raggii la caasiray iyo raggii ka dambeeyeyba laakiin waxaynu kaga gaabsanaynaa hal mid ah oo ah macnaha abu bakr albayhaqi caleyh raxmat ullah ninkii aanu lahayn isku wakhtiga ahaayeen isku shuyuukhna way ahaayeen ninkaas kelimadiisa ayaynu ku gaabsanaynaa ammaanta culimmadu ay ammaaneen waxa uu leeyahay alimaam albayhaqi caleyh raxmat ullah inahu imaamu lmuslimiina xaqan wa shaykhu lislaami sidqan wa ahlu casrihi kulluhum wa ahlu casrihi kulluhum mudcimuuna liculuwi sha'nihi والسيادة وحسن الاعتقاد وكثرة العلم ولزوم طريقة السلف وحليها مسلمين إمام كودي وحق أهان وشيخ الإسلام رن أهان raggii ay isku casriga ahayeen dhammaantoodna waxay u hoggaansan yihiinoo oggolaadeen yacni sha'nigiisa sarrayntiisa iyo siyaadadiisa iyo ictiqaad wanaaggiisa iyo cilmi badnidiisa iyo dariiqadii salafka laasimidiisa ayay isla ogolaadeen culimmadii isku wakhtiga joogeen dabaqaatu shaaficiyat alkubraa iyo tahdiibu taariikhi dimushq macsakir ayuu macnaa wax weye hadalladaasi ku yaallaan waxyaalaha kutusaya waxaa ka mida imaamnimadiisa intaa keliya maaha abubakr bayhaqi maaha waxaa ammaanay alqaadi abu cabdillahi almaliki abulfadl ibnu madiin cabdilcasiiz alkataani oo ardaygiisa ahaa ibnu naasir iddiin alimaamu aldahabi taajudiin subki shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcallaama ibnu alqayim dhammaantood waxay leeyihiin hadallo ay ku ammaanayaan oy qadarkiisa iyo qiimihiisa ku sheegayaan waxaa ka mid ah maala shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah in badan buu ka soo guuriyaa abu cumaan isaabuuni ka soo guuriyaa markuu masaaisha caqiidada iyo caqiida salaf ka hadlay weliba wuxuu inta badan isticmaalaa markuu ka soo guurinayo magiciisa markuu sheego ama kunyadiisa abu cumaan isaabuuni markuu yidhahdo wuxuu yidhahdaa almulaqab bishayki lislaam ama wuxuu leeyahay yani wuxuu leeyahay yaquulu shaykhu lislaam abu cuhmaan asaabuni mar wuxuu leeyahay almulaqab bishaykhi lislaam mar wuxuu odhanayaa yaquulu abu cuhmaan asaabuni shaykhu lislaam saas macana marka nin laga dambeeyey oo looga dambeeyey runtii waxa weeyaan culumta aqoonteeda inuu ahaabay arrintaasi kutusaysaa dhammaanteed oo macnaha wax weeyaan taasina ayna siinayso markaasi iqo iyo kalsooni weyn ayna siinayso kitaabkiisa iyo aqoontiisa intaba aynagu siinayso man intaasi waa imaamka abu cumaan isaabuuni kitaabka iska leh markii la yidhaahdo saddexdii qarni kuma jiro saddexdii qarni loo yaqaano quruunu salaf kuma jiro xagga naaxiyati zaman xagga wakhtiga ma soo gaadhin laakiin xagga muctaqadka iyo madhabka buu wuxuu ka mid yahay a'imada salafka ridwanullahi calayhim kitaabkiisuna wuxuu ka mid yahay kutubta maraajicda u ah ee loogu noqdo ictiqaadkii iyo usuushii salafka ridwaanullahi calayhim saxaabada taabiciinta aimadii waaweynaa ee saddexdii qarni ictiqaadkooda iyo madaahibtoodii xagga ictiqaadkii usuusha maraajicda waaweynee loogu noqdo ayuu ka mid yahay kitaabkan caqiidat salaf wa asxaabi alxadiid kitaabka markaan u nimaadno isagana wax yar aynu ka tilmaanno kitaabka magacyo dhowr ayuu ku soo arooray markii makhtuutaadka oo nusakh dhowr ah makhtuutaadka marka la fiiriyo nuskooyinkooda kala gedisan magaca uu caanka ku yahay waa magaca hadda inoo qoran oo ah caqiidat salaf waasxaabi asxaabi alxadiid waxaa kaleeto iyadana uu ku yimid magac kale oo ah alrisaala fi ictiqaadi ahli اsunnati waasxaabi اlxadiidi wاla'ima ayb waxaa kaloo uu ku yimid magac saddexaad oo ah kitaabu اlfusuul fi bayaani اlusuul magaca dambo kitaabu lfusuul fi bayaani lusuul isaga waa la dhaliilsany laakiin labadaa magacee hore waa sax caqiidaة salaf waasxaabi alxadiid ama in la yidhahdo alrisaala fi ictiqaadi ahli الsunna waasxaabi alxadiidi walaima labadaasoo isku dhow kitaabka inuu alifo alimaam abu ismaaciil saabuni inuu kitaabka alifo sabab buu lahaa sabab baa ku bixisa sababtana markaynu kitaabka u tagno bilowgiisuu ku sheegi doonaa sababta ku bixisay waxay ahayd isaga oo maraya bilaad loo yaqaano bilaadu qibristaan ama jaylaan dhulkaa waynu tilmaami doonaa insha allahu tacaala meeshaa isagoo maraya oo usoo socda xajka inuu soo aado madiine iyo inuu xijaaj soo aado usoo socda ayaa dad uun ardada ahaa ikhwaanka ahaa ayaa waxay ka codsadeen inuu u alifo kitaab uu ku sheegayo usuushii ahlusunna culimmadii xadiidka iyo culimmadii sunnada iyo salafka ictiqaadkoodii iyo usuushoodii kitaab uu ku sheegayo inuu u alifo ayay ka codsadeen codsigoodaasuu marka ka jawaabayay kitaabka inuu qoro taasaa keentay marka dalabkaasuu ka jawaabaya waana yani waxa weeye arrin jirta weeyaanoo salafka ridwaanullaahi calayhim iyo a'imada dhammaantood waxaa jirta asbaab marar fara badan imaamku inuusan kitaabka isagu maagin laakiin laga keensado oo codsiga loo keenaya markaasuu codsigaa kitaab ku salaynaya macnaha saas macnaha kitaabka manhajka uu kusoo ku qoray dariiqa yacni wuu gaabiyey runtii waxa weeyaan dariiqa mukhtasara ah, dariiqa mukhtasara ilaa mas'ala mas'alatayn oo uu aada yacni ugu dheeraaday mooye inta badan wuu soo gaagaabiyey oo maalan waxaad arkaysaa mas'alo intaasoo xadiid leh dhowr xadiid buu kaga gaabsanaya allahuma mas'alada uu aad ugu dheeraaday waxa weeyaan mas'alada sifatu nuzuul markuu ka hadlaya allah subxaana wa tacaala inuu soo dego soo degitaanka rabbi subxana wa tacala markuu ka hadlay buu ku xil dheeraaday oo xadiidkii nusuulka ee saxiixaynkii keyrkood ku yaallay buu duruqdiisii uu ku yimid buu in badan isku dayay inuu yacni wax badan ka sheego taa ayuu ku dheeraaday taqriiban laakiin masaa-isha intooda badan si gaaban oo uruursan ayuu u sheegayaa kadibna daliilkeeduu daba dhigaya kitaabka markuu wado ma qaybqaybinayo oo kitaabka kuma odhanayo maalan kitaab fulaan maalan maalan fasl kuma odhanayo madxaf fulaan kuma dhahayo baab hebel kuma dhahayo laakiin inta badan wuxuu sameeyaa markuu mas'aladuu ka soo hadlayay ka wareegi rabo wuxuu ku odhanayaa ilan caqiidatu asxaabi alxadiid buu ka hadlayaa wuxuu leeyahay wayactaqidu asxaabu alxadiid wuxuu ku leeyahay wayashhaduuna wuxuu ku leeyahay yarawna wuxuu ku leeyahay yactaqidu ahlu sunna saasuu leey yani waxa weye markuu soo wado masalada ka soo hadlo oo uu macnaha waxa weye mid kala geli rabo inta badan wuxuu ku leeyahay wayactaqiduun yani ahlusunna ka wada wayarawna wayashhaduuna marka waxa way taqriiban waxay ka dhigan tahay sidii fasl oo kale sidii faslun isagu yidhi kale ka dhigan tahay oo macnaha wax weeyaan wuxuu u wareegayaa ama mas'alo kale ama tii hore ayuu faahfaahin dheeraada ka sii bixinaya macnaha sidaasuu inta badan isticmaalaya saan horayba u sheegnay qaabka uu u alifan yahay wax weeyaan wuxuu sheegayaa ahlusunna waljamaaca mas'aladan maxay ka qabaan asxaabuulxadiidi iyo salafku maxay ka yidhaahdeen markuu mas'alada taqriiriyo oo uu sheego buu wuxuu keenayaa marka adiladeeda aayadaha qur-aanka ee daliilka u ah wuxuu dabadhigayaa axaadiista daliilka u ah wuxuu dabadhigayaa aahaartii saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immadii ka dambaysay buu marka raacinaya waxaa laga yaabaa inuu adilada qaarkeed iskaga gaabsado saan soo sheegnay adilada qaarkeeda inuu iskaga tago lishuhratiha maxaa yeele waa caan adiladu hadday caan tahay oo aada loo yaqaano inuu iskaga gaabsada iska dhici karta ama liajli ikhtisaarba uga tagaa dhici karaysa aahaarta uu keenayo qur-aanka la garay laakiin axaadiista uu keenayo aahaarta saxaabada taabiciinta a'imadii ka dambaysay intooda badan isaga sanadkiisu ku warinaya bisanadihi wuxuu leeyahy xadaana fulan xadaana fulan ahbarana fulan anba'ana fulan can fulan can fulan can rasuuli illahi sal ly waslam isagoo qarnigii taqriiban afraad akhirkiisa ah ee haddana waxa weeyaan sanadkaas ayuu macnaha ku keenaya taqriiban oo ariiqadaasi waa ariiqat lmuxadiiin baa la yidhahda waxaa la yidhahdaa ariiqat lmuxadiiin baa loo yaqaanaa in lagu siiyo maadada iyo sanadkeediiyo iswata saas way macnaha ayib aada bay culimmada u cuskadeen saan u sheegnay caqaa'idda uu kitaabkiisa ku soo arooriyey sida shaykhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim iyo kayrkoodba kitaab aan ka ilaahay ahayn oo aan mu'aakhadaad lahayn ma jiro macnaa waxa weeyaan kitaab aan ka ilaahay ahayn oo aan khalad lagu sheegaynin ama ha yaraada ama ha weynaadee ma jiro isagoo kitaabku jumlatan intiisa badan oo runtii waxa weye wax weynoo hadda lagu sheego uusan jirin haddana waa camalulbashar oo laa yakhlu min naqsin kollay dhimanaan kama madna dhimanaan kama madna waa kii dhihi jiray alimaam almuzani muzani waa kii yidhi kitaab haddii toddobaatan goor lagu noqnoqdo buui toddobaatan goor haddii lagu noqnoqdo khalad laga waayi maayo markaasuu wuxuu daba dhigay alla waa diiday subxaanah wa tacaala inuu cismo siiyo waxaan kitaabkiisa ahayn waxaan qur-aanka ahayn macna wixii ka soo hadhay oo dhan wuxuun adugu yacni waxa weeyaan si loogu kala yahayba wax mu'aakhadaadoo lagu qabsado waa leh laakiin waxaan isleeyahay inta aan kutub arkay waa kitaab kitaabta ugu roon buu ka mid yahay xagga mu'aakhadaadka maxaa yeeley waxa lagu haystaaba wax iska yar ah waxaa ka mid a ah, maalan waxaa la leeyahay bacdu alaxaadiidi daciifa buu soo arooriyey kitaabku wuxuu ku keenay axaadiista qaarkood oo aan sugnayn laakiin taa waxaa lagaga jawaabi karaa oo jawaab u noqon karta imaamku hadduu xadiidkii ku siiyey sanadkiisana kugu siiyey inuu kuu xukuma laazim ah khaasatan wakhtigaas ay warkaa joogeen lanna waktigooda xadiidka sanadkiisa inuu kugu siyaabo ku filayd xadiiska inuu kuu xukumo marka waxa weeyaan man asnada laka faqad axaalaka sanadkiiba hadduu ku siiyey saasay macnaha yani isagu waa ma-uuladii waa ka baxay yani laysat alcuhdatu calayh talabaad ee masalada labaadee waxoogaa iyadana mu'aakhado noqon karaysa olow iyadana ayna xoog badnay waxa weeye kitaabka wuxuu ku soo arooriyey masaa'il aan usuul ahayn بعض almasaa'il alfiqhiya oo laysku khilaafsan yahay sida maalan mas'alada alashribatu almuskira yani waxyaalaha la cabe ee dadka maandooriya maanka ka dooriyay noocyaday kale yihiin iyo waxyaalaha laga sameeyey iyo buu ku soo arooriyey masaladaasoo caana ah, waa masale fiqiyo a maala masaaisha asalaatu yani alqira'a alqira'a khalfa alimaam alqira'a khalfa alimaam ruuxu markuu imaamkiisa gadaashiisa ku tukanayo imaam uu leeyahay isagu ma'muum yahay faatixada ma akhrinayaa mise akhrin maayo waa mas'alo khilaafkeedu uu mashhuur ahaa xataa fii cahdi salaf ridwan ullahi calayh ayaduna masale fiqihi oo mukhtalaf fiha way kitaabka ayuu ku yani waxa weya masaa'il usuul ma aha adigu masaa'il noocaasoo kaleeta wuu ku soo arooriyey laakiin waxaa kaga badan waxaa kaga badan rag kale sida maalan barbahari oo kaleeto barbahari oo kitaabka sharxu sunna yani waxa weye wuxuu ku keenay akar min mas'ala oo masaa'il fiqiya ah oo aan ahayn masaa'il usuul marka aan yani xagga taqsiimka markii la fiiriyo aan gelaynin macna waxaa ka mid a maalan mu'ahadaadka oo iyadu lafteedu aan saa usii wasan weynayn waxaa la leeyahay waxaad arkaysaa mas'alo intuu maalan meel ku sheego ayaa furuucdeedii qaar ka mid ayuu meel kale ku sheegaya u insha allahu tacala waxaa ka fiicnayd baa la leeyahay mas'alo walba markuu ka hadlayo asal walba markuu ka hadlayo meesha uu kaga hadlayo inuu ku dhammaystirto kadibna uusan dib ugu noqonin ka socdo maalan wuxuu ka hadlayaa eh, masalat alqada walqadar buu ka hadlaya asalkaasuu ka hadlaya waxaa laga yaabaa inuu meel kaga hadlo ku faahfaahiyo haddana furuucdeedii qaar ka mida meel kale haddana ku keeno taasoo iyada lafteeda lala wadaago maalan haddaad fiiriso kitaabka yani waxa weye ataxaawiya taxaawiyada abu jacfar ataxaawi caqiidadiisa caqiida taxaawiyaha waa la mid saas manaa masalat alqada walqadar baa laga yaabaa inuu akar min alaaata maraat oo min akar akar min alaaa mawaadic inuu kusoo celiyo waxaa ka mida ah maalan barbahaari oo kale sidoo kaleeto sharxu sunna kadalika sidoo kale marka yani waxa weeye tartiibkaasi waa uun sida fiicnaan lahayd mooyaane hadda mu'aakhada sidaasa ma ay ahaa inaha unbay sheegsheegaan yani waxa weeyaan eh, wax weynoo hadda kitaabka lagu haysto mualifkiisa ma uu jiro alimaam abu cumaan asaabuni caleyh raxmat ullah yani geeridiisii waxaynu sheegnay inuu dhintay taariikhdu markay ahayd afar boqol iyo afartan iyo sagaalkii dhimashadiisu qiso cajiib leelahayd qiso cajiib leelahayd baan leeyahay waacid buu ahaayo masaajidku dadka ka wacdin jiray waxaa soo gaadhay marka isaga oo yacni waxa weeyaan joogaa nisaabuur ayaa waxaa soo gaadhay war odhanaya meesha bukhaaro la yidhaahdo inuu ka dilaacay cudur khatar ah muslimiin fara badanna ku baaba-een arrintii buu marka dadweynihii kala hadlay wacdi dheer buu soo jeediyey dadkiibuu cabsi geliyey ilaahi subxaana wa tacaala makrigiisa iyo dhagartiisa inaan laga aamin noqonin arrintii iyada ahay isagoo ka hadlaya baa markaba caloosha lagaga dhacay caloosha xanuun baa caloosha ka qabtay caloosha markuu ka xanuunsadayba markiiba mimbarka laga soo dejiyey isagoo yani waxa weeye yani dhawaaqayo macnaa waxawy xanuunkii u adkaysan le oo waxa weye xanuunkii aad u dhibayo baa mimbarka laga soo dejiyey kadibna waxaa lala aaday yani waxa weeyaan yani xamaamka lala aaday adugu xanuunkii isaga ahaabaa hayay ilaa lix beri kadib oo daawo kasta laysku dayo anfici weyday maalinta khamiis ah ayaa xanuunkiisi sii darsaday markii uu muuqday inuu yacni cuslaaday ayuu marka dardaaranka tegey dardaaranka waa kii aan soo sheegnayoo alimaamu taajudiin subki uu ku sheegay tabaqaadkiisa dardaarankaasuu ka tego wiilashiisa u qoray khaasatan wiilkiisii dardaarankaas oo uu kaga hadlayo in macnaha hadduu dhinto wax shareecada khilaafsan aan lagu kicin maalan aan dhabanka la dhurbaaxin maryaha la jiexjiexin aan loo barooranin sawdka kor loo qaadin sidaas way macnaha kadibna ninkii meesha joogee muqrig ahaa ee qur-aanka yaqaanaybu wuxuu ku yidhi suuratu yaasiin ugu dul ahri markii waxoogaa xaalkiisu isbedelay suuratu yaasiin in lagu ahriyo ruuxu markuu xanuunsanayo axaadiis daciifa ah soo arortay ma sugnaa laakiin waa laga yaabaa abu cumaan isaabuuni caleyh raxmat ullah agtiisa inuu xadiidku ka sugnaa baa dhici karta iska dhici karaysa manaa ilan masalada tadciifka iyo tasxiixa iyo waa masale ijtihaadiya macnaa in badan markii yaasiinku lagu akhriyey oo uu dhammaystay ayuu marka wuxuu akhriyey sanad uu leeyahay xadiidkii nebigu u dhihi jiray sal lla alay wasalam man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah dakhala janna xadiidkaas sanadkiisuu bilaabay xadaana fulaan can fulaan can fulaan ahbarana fulaan fulaan fulaan suu usoo waday wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal lay wasalam man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah dakhala aljanna naftaaba ka dhacday markiiba xadiiska markuu akhriyeyba naftaa ka dhacday qiso noocaasoo kale waxaa iska lahaa aimmadii qarnigii saddexaad nin ka mida oo muxadid caam ah xadii caan ninka ayaa garanaya oo isaguna xadiiska markuu ahriyo naftu ka dhacday ya culimadii qarnigii saddexaad bu ahaa wuxuu ahaa cubaydullahi ibn cabdilkariim abu zurcat alraazi caleyh raxmat ullah isagana sidaasoo kale isagoo xanuunsanaya oo muxtadar ah baa raggii ardadiisa la joogay baa waxay isku dayeen inay xusuusiyaan xadiidka oo talqiinta laqimidda oo laa ilaaha ila allah inuu ruuxu hadalkiisa ugu dambeeyo la isku daya inay xusuusiyaan markaasuu xadiidkii sanadkiisa soo bilaabay xadaana fulan qaala xadaana fulan qaala ahbarana fulan qaala anba'ana fulan siduu u wada u wada u waday buu yihi qaala rasuulu sal lla wasalam man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ilburiqsigiiba nafta ka dhacay kelimada mawkuma hadda saasman marka dhimashadiisaas abu cuhmaan isaabuuni caleyh raxmat ullah waxaa ka soo qaybgalay aaskiisa khalqi aad u fara badan oo aan tiradooda la koobi karin janaasadiisa aad baa looga soo qaybgalay taqriiban toddobaatan iyo toddoba sano ayuu ku dhintay oo uu jiray yacni waxa weeyaan cimri aada u qiimo badan oo uu ku qaatay ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala iyo dadka waxuu sheegooda khayrka faafintiisa cilmiga shareecada faafintiisa iyo caqiidadii salafka taqriirinteeda ayuu qaatay alimaamu cumaan asaabuni caleyh raxmat ullah janaasadaas sida faraha badan looga soo qaybgalay iyo aaskaas si badan looga soo qaybgalay iyadoo lafteedu waxay astaan u tahay yani waxa weye wanaag bay astaan u tahay leanna waxa weye imaamu axmed caleyh raxmatullah waa kii dhihi jiray ahlulbidaca markuu la hadlayo baynana wa baynakum aljanais buu dhihi jiray idinkii inaga aaskaa inoo dhexeeyo mu dhir jira ilan ahlubidaca waa dad mambuudiinay ahaan jireen dadaan qiimo lahayn sidaas daraaddeed hadduu madaxdoodu dhibato aaskooda lagama qaybgeli jira ah, yani waxa weeyaan mubtadic dhintay ninna isku lugoyn maayo laakiin culimmada sunnadu markuu nin ka mida dhintay ummadda oo dhan mukhaalifka iyo muwaafiqaba waa laga qaybgeli jiray aaskiisa saas daraaddeed imaam axmed caleh raxmatullah wuxuu uhi baynanaa wa baynakum aljana'is annagiyo idinka janaasooyinka inoo dhexeeyo buri marka waxa weeye waa kitaabka iyo mu'alifka kitaabka iskale oo waxoogaa ka bixinay muqadima aan ka bixinay muqadimaadka noocaasoo kaleetana runtii waa laga maarmaan oo waxay laga maarmaan u tahay ruuxu hadduu intaas ogaado taqriiban wuxuu ka qaadanaya kitaabka suurad guud buu ka qaadanaya mualifka suuro guud buu ka qaadanaya kitaabkii isagoo wax kala socda ayuu markaa kitaabkii gudagelayaa insha allahu tacala darsiga noogu xiga ayaan kitaabka bilaabi doonaa insha allahu tacala meeshuu mualif ka bilaabay oo ah asaniida kitaabka ayaan ka bilaabi doonaa biidn illahi tabaraka wa tacaala intaa aynagu ekaato darsigeenu hore wabilahi towfiiq wasal allahuma waslm cala nabiyina mxamedi